بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام الشرازي ابو اسحاق الشرازي رحمه الله تعالى باب القول في ترجيح احدى العلتين على الاخرى وباب يهي القول ان لغا هدلو لغا ورamo laga sheekeeyo في الترجيح kala rajixin iyo kala xoojin احدى العلتين labada cilo mid kamida على الاخرى mid kale laga rajaxo oo laga xoojiyo marka waatan shala soo marnay noo dambeysay tacaarud القول في تعارض العلتين laba cilo haday istacaarudaan in la marhayo laba baab mid ka mida ima maa l ibaal waa ima he atarjiix qaabka wax ibaalin lahayd oo u burin lahayd waxaa lagu soo sheegay baabu bayaan maa yusdilcilla halkaasaa looga soo hadlay baabka waa dhammaada waadna fahanta halkan waxaa looga hadlaya baabkii labaad oo ah sidii aad u kala rajaxi lahayd hadduusan ibtaal uusan kuu suurtagelin iyo ifsaad inaad kala rajaxdo baabkan marka isaga eh, tarjiix bayn aladila eh, waa baab waasica wey hadda sidaas wuu kala qaybiyey tarjiix bayn aladilana wuu soo hormariyey tarjiix maxaa la yidhahdaa bayn alcillatayn halkaanu keena wadaadadu laakiin inta badan baabu tarjiix watacaadul waaa w meel ba isugu keenaan gadaashaanay dhigaan markii qiyaaska la soo dhameeyo ila qiyaaska adiladu ka mid wax alle wixii adilaha alkitaab wasunna walijmac walqiyaas markii la soo dhameeyo gadaashisaa la dhigaa waliya adiladii kuu soo hormartay sayd u kala wajahaysaa say u agaasinaysaa sidaana la dhahawo halkaasay keeneen laakiin isagu hadda waa kala gooyey wax dhiba male sidaana annaga noo fiicanba inuu cillada si gooni u dhigo waa fiican tahayo waxaadna ogaataa weligaa la soco markii laga hadlayo tarjiixa waa masale muhiima in la baraarujo u baahan tarjiix markii laga hadlaayo wadaadadu wax guudo laga wada socdana waa jiraan waxyaala gooni lu kaleeyana waa jiraan bimacna usuuliyiintu qaab ay gooni leeyihiin wax lagu kala tarjixiy way leeyihiin fuqahadu iyo maxaa leeyahay culamaa ulfiqi waxay leeyihin qaab wax lagu kala rajaxo culamaa utafsiir waxay leeyihiin qaab wax lagu kala rajaxo culamaa ulxadiid waxay leeyihiin qaab wax lagu kala rajaxo culamaa unuxaad kadalika qolo walbo لأنه هذا كلامك ومركي وحق الريعة مثال نحوية هدون نثري كي يمادو يا هدون نظمي كي يمادو ترجيح اسكم دماء aa lgu nariga iyo gabaga waaa weye daruuriyaad baa ka suurtagalow laakiin nari iyo laam cadad buu ku yimaad qawi waa la oojinaya marka si kasta aatee qolo walba marka waa inaad ogaato inay taraajiixda lagu kala duwan yahay iyo qawaacidda wa lagu kala rajaxo waa inaad ogaato wey wax guud hadda la isaga imaanaya waa jiraan ayib aan ka socono marka wuxuu waclam waxaad ogaataa ana tarjiixa baabkan maanta waa dhammaynayna insha allahu tacala waa iska yaryahay aad buu u yaryahay waana dhib yaryahy wax inna alle kaate kuma jiraan waa Ah, waclam waxaad ogaataa cilma alyaqiina ana tarjiix in wax la kala rajxo la xoojiyo laa yaqacu ma dhacahayo ma xasilahayo wax waajibinaya ismaba tacaarudaan oo sheekh maxaa yaqiinaya isma tacaarudaan inaad adigu halkan joogto maxaa la yiraahdaa iyo inaad maxaa la yiraahdaa isma iyo in hebel halkan fadhiyo hortaada fadhiisto tacaarud kama dhaceeyo laba shay yaqiin ah weeye walaa bayna cillatayni laba cillo muujibatayni oo waajibanaya lilcilmi laba cillo oo sharciyo ah oo cilmi yaqiino aci faaidaynhayana ayagoona isma tacaarudaan marka maaa la yihaahdaa ana tarjix laa yaqc bayna daliilayni muujibayn lilcilmi walaa bayna cilatayni muujibay lilcilmi maxaa de daliilku cilladu waa ka waasicsan yahi la soco cilladuna waa midda hadda laga hadlahayo cilla sharciya laga hadlaya lianna alcilma shiiraazi wuxuu yidhi waxaa daliila ah inaysan laba cilmi iyo laba cillo cilmi faa'iidana yaqiinaysan istacaarudan waxau daliila ah. lianna alcilma cilmigu laa aqoontii macrifadu laa yatazaayadu ma kala kordho madhabka inuu bail horan usoo shaado wuxuuna ku xiran yahay masale caqadiya oo ah iimaanku mana siyaado mana nusqaamo halkaasaa loo socdaa weligaa marka yaan marka hore haddii godka lagugu rido adhow meelaad ka baxda heli marka intaan godka la gaarin gembi marka halkan waxa wey alcilmu laa yatasaayid waa baail weeye cilmi waa saayidaa nebigu alay slam wuxuu leeyahay ana aclamukum billah wa atqaakum ilahay anaa inkuga cabsi badan inkuna aqoon badan ah, allahu aclamu xayu yajcal risaalatahu qul antum aclamu am illah maxanaa cilmigu waa kala saa'idsan yi waxay rabaan inay ku dhahaan cilmiga nebi maxamed calayhi salatu wasalam cilmiga adigu maanta wadaadka abushjacma la qabaynahaya waa isku mid ma kala saa'ido hada baatil sheekh war socda maha warka cilmigu alcilmu yatazaayid wuxuu xoogaa risaasha oo ise kutubta ka badan wey waxoogaa uu haysto waxyaala uu haysto ayaa maxaa la yidhaha ka badan wey ama waxaa la dhihi karaa ay leeyihin tajaaribta ninkan waa tegayo adduunku marayo qaaraduu marayo meelo badan buu soo marayo siddeetan sanuu gaaro kanahe waa kura yar weeye waxaa la yidhaha hayraba weeye marka waxa macluumaadka iyo da'da iyo macrifada ninna maxaa la yidhahdaa waa hee waa kubka cirow adduunka o dhan mara lugtu ka cirooba inaa isa ilma yar shuqul iskuma saas inay ku dhahaan in kaana bacduhu bacd ilmi aqwa min bacd saasay ka wadaan macluumaadka kala badan war jirana ma wakadalika sidaasoo kale buu yidhi sheekhu laa yaqacu ma dhaco الترجيح kala xoojintu bayna daliilin daliil sharci oo muujib waajibinaya lilcilmi cilmi waajibinaya yaqiin iyo wa cilati muujibatin lilcilmi iyo cilo sharciya oo cilmi yaqiina faa'iideynaysa iyo wa bayna daliilin daliil dhexdiis iyo wa cilatin muujibatin lidhanni labadan dee isku qabta oo ujeedaa kadalika laa yaac wey tacaarud ma dhaco laa yacu tacaarud tarjiix ma dhaco wey oo lama kala rajaxo day isumana imaanayaan wey bayna daliili muujibi lilcilmi wa cilati muujiba lilcilmi labadaasoo isla socda dliil muujibi lilcilmi wacilatu muujiba lilcilmi hee iyo wa bayna daliilin wa cilatin muujibatin anni anni faa'idaynaysa wey lanna cilmigu markuu yaqiiniyo qawiyo xoog badan yahay danni uma imaanahayo wey daniga waxa wey waa laga rajaxaya daniga gadaal baa loo dhigaya yaqiintaa la qaadanaya taas ka wada تلا قادنا يو تصقوضا لما ذكرناه وإحان شيء أو محاس شيء لأن العلم لا يتسايد لأن العلم ها لا يتزايد سنة ما أورقا سيو ولأنه وحير موجبة دليل كلي ولأن الموجبة هل يراهدا waxa faa'iideen lidhanni dhaniga shayga faa'iideynaya la yablughu ma gaarahaya ma gaarahayo way rutbat almujibi lilcilmi rutbada iyo darajada midka cilmiga waajibinaya ma gaarahayo shayga cilmi yaqiin qadci faa'iideynaya iyo hayga daniga faaideynaya isku rudbo iyo isku darajo maha hayga dani kuu faaideynaya iyo male waxaa weeye ma gaari karo umana dhowaan karo isku rudbo isku darajana maaha hayga faaideynaya cilmi maaa la yaqiina faaideynaya wuxuu kale walow rujixa haddii la rajaxo bimaa rujaxa wii lagu rajaxay weeye wax kastoo lagu rajaxo rujaxa bimaa rujax wax kastoo lagu rajaxa weye bimacna lakaana almuujibu midka lakaana wuu ahaanayaa weye almuujibu midka waajiban lilcilmi cilmi yaqiina midka faa'iidaynahaya muqadaman mid laga hormarinahayo calayhi calaa danin laga hormarinahayo weeye oo falaa macna markaas weeye wax macno ah iyo wax faa'iida uma sugnaanin wax nuxura litarjiix waxbaa la kala rajaxaya marka uma sugnaanin wey laanna isu hoban yimaadayaan marka walow rujaxa bimaa rujaxa asbaabta wax lagu kala rajaxaan maraya haddaad tira hataa waxbaan kala rajaxaya war cilmi iyo dhanni marka horeba isuma yimaadaan wey ee maxaa isu yimaada waxaa weeye laba dhanni inaad kala rajaxdo waa war la garan kara wey ama caqliyan ha aadeen ama cilmiyan ha aadeen laakiin cilmi iyo dhanni maya cilmiga mar walba horeeyo isuma yimaadaan laba cilmi ma kulmi karaan maya laba cilmina ma kulmi karaan cilmi iyo dhannina ma kulmi karaan maxaa kulmahaya adhunuun الظواهر باكل ما يسوي لكن تلك عشرة هي تلك عشرة هذا تلك عشرة تلك عشرة كل رجعت كل رجعت يقين ولا aslun hadda wuxuu inta waa iska muqadamo waa muqadamo fiican wey falaa macna litarjic dan iyo cilmi yaqiin inuusan dhexo tacaarud ka dhaceen tacaarud marka muxuu ku soo ururahayaa dunuunta buu ku soo aroraya dawaahirtaw hadda wuxuu rabaa marka inuu kuu tiriyo inuu tiriyo fasuusha halkan labaatan buu noogu sheegi doonaa laakiin kutubtiisa qaybo ka mid a ah, afar iyo labaatan buu ku sheegay wey afar iyo labaatan ayuu ku sheegay marka qaar buu isdhexgelgeliyay arki doona wuxuu yidhi faslun wamataa tacaaradat markay istacaarudaan oo ishardiyaan cilataani laba cilo waxtiija loo baahdo fiihimaa dhexdooda labada cilo loogu baahdo ilى tarjiixin in la kala rajaxo rujaxa waa la rajaxaya waa waa la rajaxayaa ixdaahumaa midood wey calaa ukhra midda kale waa laga rajaxayaa biwajhin weji iyo sifii qaab baa looga rajaxayaa oo wujuuhi tarjiix ah wejiyada iyo qaababka iyo uruqda wax lagu kala rajaxo waa lagu kala duwan waa inii soo sheego funuunta kala duwan yihin wadalika min wujuuh markaad laba aayadoo tafsiirkooy kala rajaxaysa ama laba qowlo tafsiiroo ku jirta aayadda iyo aqwaal ku jirta iyo usuul fiq markaad joogto sheekh wax badan oo furuuqa marka qaarkood kugu imaanaysa marka waan weligaa la socoto daayib wax la iska waafaqnaya waa jiraan ka guud ahaan wujuuba marka wax lagu rajaxayaa waxaa fiicneed marka inuu tirsiga noo sheego shiraas halkan waxaa ku fiicneed inuu yidhaahdo waxaa la yidhaha tusaale ahaan min cishriin alwaji inuu yidhaahdo labaatan waji saan u tirsanno laakiin hadda cilmi wujuub uu isaga tegey wey daayib sheekh islaam taymiya kitaab wuxuu leeyahay tisciiniya tisciiniya macnaheedu waxaa weeye sagaashan waji buu masale ku radiyey tisciine sagaashan weji <laughs> yaa masale lagu radiyey marka wixii min wujuh intuu yidhi yo odda ka qaada waa socoto wadba <laughs> tisciine dhowr majallaadda kitaabka marka muu sheegin lanno taasoo kale waxaa ku kalabisay inuusan sheegin ee in ay badan tahay awjuuda awjuud inay badan tahay iyo ta'amulka wey ayib ninka la yidhaha daqiiq alciid kitaab intuu waxaa la yidhaha ay ku jirto afar boqol oo mas'alo iyo ku leeyahay waa fiihi masaa'il waa fiihi masaa'il laakiin sheekh maqa masala ku jirta afar boqol masal lagu dhiibaya marka maxay ku taala afartan boqol mas'alo laakiin marka hore lagu oran maayo wa fiihi arbacmi'at mas'ala afar boqol mas'ala ku jira lagu oran maayo limaada lianno daakirada iyo maskaxda iyo ilaahay wuxuu kuu furaya ta'amulka intaad wax qurayso yaa isbedeli mararka qaarkood sida laga yaaba haddana waa sheegay sida hadda mid horena ugu soo sheegay ka socon axaduha mideed waxaa weeye an takuuna inay aatay ixdaahumaa midood weeye muntasacatan mid laga soo siibtay oo laga soo dhifsaday min aslin asal baa laga soo dhifto maqtuucin bihi la gooye la soco hadde mar walba cilladu asal bay ka soo jeedaa asal bay ka soo jeedaa oo laga soo istinbaadayo hadday mustanbado tahay ama mansuusa ay tahay oo sharcu ku sheego marka cillo meel keligaa iska taagan ma jirtee alcilla asal bay ka soo jeeda ka farcantoo ka timid wey asalka markii la gartay ciladiisa ayaa farac iyo masaladii cusbeydna lagu dhejinayo loo waafajinayo isku rukun la siinaya marka an takuuna ixdaahuma ee axda alcilatayn wey labada cilo midood inay tahay muntasacatan mid laga soo dhifsaday min aslin maqtuucin biha asal la gooyey weeye asal la gooyey oo dee adilo waxaa leeyahay mutawaatir aayaad qur'aana qadci ijmaacaad buu ku yahay maqtuuc bihi wey waa la gooye wey واأخرى mid kalena min أصل غayr مقطوع w أسل aan la goyn bihi wey bay ka timid w أسل aan la goyn xadiiث آxaada قiyaasaat istinbaadaat ظawaahir mafaahim bay ku timid wey ayb falmuntaزacaةu midda laga soo siibtay min almaqطuuci midka la gooyey bihi asagaba ayaa أwlىa haboon wey taasaa la hormarinaya yaqiineeda qaطciyaad wey لأنa أصلhaa لأن أصلها أصل العلة أصل مقطوع وي لأن أصلها أصل كذا مقطوع بيجها أقوى أسا حوق بدن وي أسا قوي مركز اسمه إيمان كرام وي بس كده miaalo badan inta badan ku mahuuli mayno miaalo badan hadda waba saas ugu mahuuli mayno waani midka labaad waxaa weeye an yakuuna inuu ahaado midda waani wejiga labaad waxa weye an yakuuna waa inuu ahaado aslu xidaahuma labada cilo asalkeedu mid ka mid waa inuu ahaado maca alijmaaci ijmac waa inuu la socdo calayhi lagu ijmaacay wey asalka waa lagu ijmaacay Ah, asalka waa lagu ay ku ijmaaceen calayhi dushiisa asalka lagu ijmacay dushiisa oo walam yucraf aan la garan daliiluhu daliilkiisina lama garan mustanadku ku taagnaa cala tafsiil si kala dhigdhigan looma garan maxayta meeshaan labada asal labadaba waa lagu ijmaacay laakiin midna waxaa la yaqaanaa mustanadkiisa iyo daliilku ku qotomay baa la garanhaya midna lama garanhaya ma hayno hadday saa tahay midka mustanadkiisa lahayo aayaddii xadiisku lagu ijmaacay lahayo huwa aqwa wey min alaakhar wey oo badan noo yaqiin iyo hawlo kale kaaga siyaadhayo wuxuu ku yidhi sheekhu lianna maa curifa wixii la gartay lianna maa ijmaacii weeye curifa maanta hadda ijmacay ku dhacaysa lianna maa curifa wixii la gartay daliiluhu daliilkiisa wixii la gartay yumkin waxaa suurtagala النظر in la fiiriyo fيi macnaahu macnihiisa inaad ta'amusho macnaha ku jira cilada ku jirta wasfigu siduu yahay sababku ina hawshaa ta'amusho ayaa kuu suurtagelaysa wey iyo wa tarjiicuhu inaad ka rajaxdo ka xoojiso calىa hayri inaad kayrkiisna ka tarjiixso kuu suurtagelaysaa wey laakiin midka kaloodan mustanadkii haynin meesha waa lagu ijmacaa lugi lakin wax mustanad ma haysin ka hadde waxa weye nadar iyo fiiriya midna kaagama suurtagelaysee waadun iska qaadan wey waad iska qaadan marka isku mid maa isku qawi isku awoodna maaha qof loo tawa dareemaya wejiga saddexaad waxa weye an yakuuna inuu ahaado aslu ixdaahuma labada mid ka mida asalkeedu inuu ahaado qad curifa waxaa lagu gartay asalka asagaa binudqi اlasli asalka in lagu hadlay wey nudqi in lagu hadlay aayad qur'aana iyo xadiid baa lagu gartay nudqi min qowl illahi caza wajal min qowl rasul alay slam baa lagu gartay wey waalaslu اaakhar asalka kalena oo cilladan ay ka soo jeedana waxaa lagu gartay waalaslu aakhar curifa wey waxaa lagu gartay wey bimafhuumin baa lagu gartay mafaahiimta aad taqaanay oon soo hormartay ayaa lagu gartay iyo kayrkeedba aw istinbaat baain ama lasoo bixid baa lagu gartay istinbaad iyo de mafhuum waa waa la yihah waa isla mid famaa curifa wixii maxaa la yidhah lagu gartay binudqi hadal lagu gartay iyo qowl aqwa asagaa xoog badan wey hadday iska kaa qabtaan laba daliil oo midna nudqi yahay midna mafhuum yahay yaa la xoojin jira nudqigaa la xoojin jira soo maha kadaalika labadaas asal oo midna mafhuum yahay midna u nudqi yahay cillada ka timidna labadooda cillo markay isqabtaan hee waxaa xoog badan midkan mudqiga ka timid baa xoog badan wey laska garanahaya mid walba asalkiisabuu noqon haya saasuu ku yidhi wuxuu ku yidhi marka falmuntazacu midka laga soo siibtay minhu midka laga soo siibtay minhu maxaa la yidhaahdaa min anudqi laga soo siibtay wey minhu min anudqi laga soo siibtay aqwa isagaa xoog badan falmuntazacu waصfiga iyo cilada laga soo siibto laga keenay minhu min nuطqin curifa biاlasli weeye aqwa isaga xoog badan weeye min alaakhar oo ah maa curifa bimafhuumi istinbaat marka waa ka xoog badan waa sax labadii daliil bayna u kala noqonaya waraabicu midka afraad waxa weeye an yakuuna inuu hada aslu xidaahuma asalka ay ku taagantahay labada cilo mid ka mida cumuuman inuu yahay caam wey nas caamaha laga soo dhiftay ciladan laga keenay wey caamkaasoo lam yukhasa aan la khaas yeelin wey عام محفوظ اه سمانا أقوال العام المحفوظ أقوى هي من almaqsuus waan soo marnay w sheekh hawsha ayaa taraajixda marka w lam yukhas an lkhaas marka caam maxfuud xoog badan wey walaslu aakharu asalka kale oo cilladan ay ka soo jeedana cumuuman waa caam weyo dakhalahu uu galay altakhsiis waa la khasisay wey waa caam la dhaawacay la daldalooliyey nabaro badan iyo dubo badan ku dhacay wey waa la jarjaray lama badan laga goos maxaa marka xal ah falmuntazacu midka laga soo siibtay midka laga soo siibtay oo laga soo dhibsaday mima shaygii lam yadkhulhu uusan gelin atakhsiisu takhsiisidii in la khasise aysan gelin awlaa isaga xoog badan wey lannahu marka horeba caam maxfuuda iyo caam maqsuud hadday iska kaa qabtaan sheekh waxaad hormarin jirtay hee alcaam almaxfuud haddii ciladoodii labada cilloy ku kala taagan yihin mid walba cillada ka timi caam almaxfuuda iyo cillada ka timi min caam almaqsuus ka timi hadday iska kaa hardiyaanna waxaad hormarinaysaa alcilla muntazaca hee min acaamil maxfuud wey iska dhib yartahay inta awla sida awlaysan wey lianna maa dakhalahu lwashiraasi wuxuu galay atakhsiisu in la khasay wuxuu galay adcafu isagaa daciifsan wey hore aan soo marnay wadaadad waxay ku mitaaliyaan caamka la khasisay derbi dhagax laga bixiyey derbi dhisnaa qurux badnaa baa dhagax laga bixiy meel buu ka daloolaa haddana meelka waxbaa laga qasa haddana meel kale laga darooyo haddana meel kale wuxuu qarka u saaran yahay inuu dhaco waa daciif wey laakiin derbiga inta la dhisay oo la malaasay la shamiiteeyey albaabku u xiran yahay hee carfood geli wa ka u dhowow oog badan qaybo ka mida waataan soo marnay ninkii loodhan jira ciise inuu sadaqa waataan soo marnay inuu yiri maxaa mar hadduu takhsiisba galo majaas buu noqonaya caamka haddii takhsiis galo majaas buu noqonaya caamna lama dhihi karaba soo manaan soo marin haddii ayada ay wey jaa laga hadlaya lianna min annaasi man qaala qad saara majaasan buuba noqday wey hawlka waa majaas bay dhaheen qiyaaskaanu caamkaanu caam waa la iska leeya ma ahan laakiin xaqiiqa ma ahayn mar haddii takhsiis galay bidukhuuli muxuu majaas ku noqdo bidukhuuli takhsiisi fiihi in takhsiis dhexdiisa galay oo wax laga soo rabay yuu majaas ku noqday xaqiiqana ma aha waaba la inkiri karaa waxaad dhihi kartaa kan caanba maad oran karta waad diidi kartaa laakiin midka maxfuudka qawi looma dhowaan karo walkhaamisu wejiga shanaad waxa wey an yakuuna inuu ahaado aslu ixdaahuma labada maxaa leeyahay cillo asalka mid ka mid asalkeedu inuu ahaado qad nusa mid la caddeeyey cala alqiyaasi in looga qiyaas qaatay calayhi dushiisa wey ad nusa nas iyo adila ku timid waxaa la yihaahdaa calى اlqiyaasi calayh in wax loo qiyaas qaadan karo ilaahay iyo rasuulkiisa waxay dhaheen waa laga qiyaas qaadan karaa waa laga qiyaas qaadan karaa masalada kale waxaa weeye tanoo kale waxaa weeye waad garanaysaan nabiga alay slam markay u timi islaanta khatcamiyadahay waxay ku tiri aabbahay fariidoo hadeeshay oo maxaa la yidhahda haddaan ka xajiye ma gudahaya markaasuu nabig alay slam wuxuu ku yidhi aabbaha ka waran dayn haddii lagu lahaa ma gudmi lahay haabay tiri fa dayn ullaahi xaqu an yuqdahu marka asalka maxay noo noxaysay dayntu in xajka dayn lagala mid dhigo oo dayn looga qiyaas qaato oo laga xajiyo bimacnaa haddii hadda qof baa waa inta wadaad baa lagu yimid waa sheekh qof baa dhintay ma laga xajin karaa wadaad baa wixii lagama xajin karo maxaa dhacay wuxuu ku yidhi xajku waa cibaadaadka oo kale qof haddii u dhinto salaad lagu lahaa ama soon lagu lahaa ma laga soomi kara mise laga tukan karaa soonka haddee nadarka iyo meelo ka mida ah khilaaf waa ku jira nadarka oo kale khilaaf waa ku jira ah, ah, macnaha waa suganta cafwan waa suganta eh, laakiin qofka ka soomahaya waa kee weligu waa kee waa khilaaf ku jira lakin in laga soomaya waa suganta almuhim haddii salaad lagu lahaa oo taariku salaad taariku salaada ma laga soomi karaa maya buu ku leeyahy wuxuu ku leeyahy xajkuna waa lamid lagama soomi karo horta iska tag buu ku leeyahy marka waa cilla khayru maxaa la yidhahdaa waana looga qiyaas qaadan karin halkaas baabkaasu marinaya mar wuxuu ku leeyahay xawaa laga xajin karaa oo maxaa dhacay waxaan looga qiyaas qaadanaya dayn weeye waa lagu leeyahay laga xajiyo marka asalka dayna in wax la haleelsiiyo ilaahay nabiga calaysam baa noo sheegay taas an yakuuna manaa waxaan baraarujinaya inay xoogaa in la fahmi waayo macquula an yakuuna asl qad nusa cala alqiyaasi calayhi de inaad istira nebi maxamed u yiri meeshan wax laga qiyaas qaato xoogaa moogta horri qaarkood inay ku adka laga yaaba qad nusa cala alqiyaasi calayhi loo qiyaas qaato shareecadu waa caddaysay wey waalaslu aakharu asalka kalena alaslu ukhra wاsl ra ee cilada maa l waa cilada kale cilada kale asalkeeduna lam yunasal lama cadaynin weeye cala اlqiyaasi calayhi asagan wax looga qays qaato lama cadaynin wey in salaadaha qofkii ka tegey maxaa la yidhaahdaa oo laga tukan karo lama cadaynin wey marka looma dhowaan karo famaa warada laakiin la soco wadaadda shaam iyo ciraaq iyo meelaha masr iyo ka jira maaa l qofku maaa la yidhahda salaataariku salaadka ahaa oon tukan jirin waxay leeyihiin hawlay u haysteen qolyo wadaaddaa u qorteen waxay dheheen mee qasam taariku salaah oo isku dhufsadeen intaasuu raashina noo keenay dheheen annaga maxaa la yidhaahdaa hee waa laga cafinaya waa laga dhaafahaya annaga u khilaawaynayna war ma haysaan nimiyo war adduunka waxa ka jira <laughs> war ma haysaan rag baa waxa inta u degsaday bay maxaa la yidhaha raashin jawaano raashin ay raranayaan aabbaha soo martuu inuu jannada galo oo maxaa la salaada annaga ka waxaynayne noo keen intaasoo kiil meeqa sanu ah intaasoo isugu kaan ulfaqac kontas kiilo raashina buro iyo maxaale bariisa keen aabaha khalaas jannadu galay lagu kala tegay sidii xuseen caydiid loo sameeyo kale xuseen caydiid waxa aabaa jannada caydiin jannada ku jira aan ku tusaynaa kaas waxa laga qaatay dhowr boqol oo kun filim baa inta loo sameeyaa dam laga lacagtana laga qaatay haddaan jaranka u bixi maayo famaa warada wa ku soo arooray ayb famaa warada wa ku annasu nas ku soo bilqiyaas in loo qiyaas qaatay calayhi dushiisa aqwa kaasaa xoog badan wey alisdhacaya sheekh wadaadadu hadday maxaa la yidhahdaa kitaab gaablowyaalka dadka caamada say u galahayaan ilaahay ba subxaana wa tacaala say u harowsana u dhacayaan ilaahay ba ayb caamaduna iska daba yaacayaan adugu haddaad runta u sheegto naga leexad ku leeyahy muxuu sheegaya midkaa lannahu maxaa taqaanaa shaydaanka iyo nafta iyo khuraafaadka iyo bidaca waxa nafta way jeceshahayba waa balaayo way jeceshahay nin maanta o dhan leeyahay indhaha qabsa haddaad tiraa war indhaha qabsane balaa indhaha kaa tuurtay meesha or carada mar haddaad tiraahdo xukle war iga leexo indhaha qabsane cawar meeshaan fadhinaya maxaad indhaha u qabsanaysa maxaa indhaha lagugu qabanaya <laughs> nin baa wuxuu ku leeyahay indhaha qabso maxaa indhaha qabsanaya maxaad samaynaysaa <laughs> ah, inta inta indhaha la qabsiiro waxay dheen xir wa yuu gadaal ka fiso macnaha indhahaas qabsaa leen qabso ayar isha ayar waxeeye wey adhow baa waa la arkay waxaa adhow waxaa leeyahay adigu waxba laguma dhaafin baa jannada ma gelaysa sheekho maxaa dhahay alla waxaa leeyahay hoos baa naga qishaysa waa kuu jirna indhahaad kalays waa sheekh waa kula socday baa or iska tag baa marka iska ilaaliya famaa warada wuxuu ku soo aroray annasu nasku wuxuu ku soo arooray bilqiyaas in looga qiyaas qaato calayhi dushiisa aqwa asaga xoog badan wey asalka kale asaga ka xoog badan isku asalna ma aha way kale xoog badan yihin isku darajana ma aha wasaadisu wejiga lixaad waxa weeye an yakuuna inuu ahaado aslu xidaahuma labada cillo mid ka mid a asalkeedu min jinsi min jinsi lfarci faraca jinsigiisa inuu ka mid yahay min jinsi lfarc faraca jinsigiisa inuu ka mid yahay oo maxaa laga wadaa in aad shayga shay ku nooca aad uga qiyaas qaadato oo hay muskira hay muskira uga qiyaas qaadato tusaale ahaan iyo inaad shay kale oo muskir ahayn oo dareero kale uga qiyaas qaadato ay kale fiican yihiin shayga shayga ku nooca oo isku jinsiga yihin isku qabiilka yihin isku midabka yihiin oo isku dhow yihiin kaa uga qiyaas qaado taasay israacayaan ashyaa si isu xigto ayaa la isu xijiyaa wey geeda si isu xiga ma isu xoga an yakuuna aslu ixdaahuma min jinsi alfarci farcan aad wadoo cusub bimacnaa hadda tusaalaha nebiidka oo kale nebiidka waa cabitaan xogaa lagu sarqaanayaa baa la yihi nebiidka inaad uga qiyaas qaadato khamro ayaa fiican oo lama qiyaas qaadan he meelahaas kale iyo mukhaadaraadka iyo binjiga iyo waxyaalahaas kale iyo waxaa la yidhaa laysku dura inaadan laga qiyaas qaadan limaada haadaa muskirin haadaa muskirin kan ku fiican isku jinsiin isku qabiil yihiin faqiyaasuhu qiyaas qaashadiisa calayhi midka ku jinsiga ad uga qiyaas qaadata awlaa ayaa habboon weeye oo fiican oo la hormarin min alqiyaas inaad uga qiyaas qaadato ood garab dhigto calaa maa laysa min jinsihi waxaan jinsigiisa qabiilkiisa qoyskiisa aan ahayn uga jinsi marka jinsigaa la fiirinahaya jinsiga ayaa la fiirinahaya hadda meeshan shaaficiyadu masale ay ku keeneen oo dheen shaafici qiyaasu shaafici maa duuna alcarshi almuwadaxati calayha fi taxamul alcaaqilati lahu inay maxaa la yidhaahdaa uga qiyaas qaateen fahuwa awlaa min qiyaas alxanafiyi dalika calaa damaan اlamwaal fi cadami min taxamuliha anaa waa laisku hayaa waa jinsi jinsi maxaa laisku hayaa shayga haddii qofka aad nabar gaarsiiso wax muwadaxa ka hoosaysa waxaa la min alitlaafaatku la mid yahay wey oo itlaafku muxuu yahay xataa qof hadda mobayl intaad qaadata ama raadi aad ka qaadato la gorgorinayo uu bashiya jabo qabiilkaaga laga dooni maya adaa laga qaadaya laakiin qof haddaad nabar ku dhufato muwadaxa iyo xoolo badan ay gaarto ha qabiilka laga doonahaya marka itlaafaadka in la waafajiyo oo isku nocin baab idlaad la waafajiyo saasa fiican buu leeyahay macnaha ka wada في الفريق والسابع متك تضبط waxa uu wajiga todobad an takuna inay ahaato ihdaahuma labada cilla mid kamid ah labada wasfi waliga cilla iyo wasfi waa lamid waliga qalbiga ku hayso ihdaahuma hada labada cilla uma laga hadlayaa marduudatu mid loo celiyay oo loo naqay weey loo naqay oo la haleelsiiyay ila aslin hal asal baa la haleelsiiyay wal ukhra cillada kalena ila usul usul badan baa la waafajiyay asl waahid illa la waafajiyay sul badan waafajiyo kala duwan wey waad ujeedaa famaa ruddad wii loo celiyo in la shido famaa ruddad wii loo celiyo wey famaa ruddad wii loo celiyey ilaa usuulin usuul badan wii loo celiyo mutacadid ah awlaa iyadaa habboon wey lanno midna waxay shawaahid badan bay haysaa markhaatiyo midna hal markhaati bay la ordaysaa la kala hormarin wey oo min asxaabina annaga asxaabtana shaaficida waxa ka mida ah, man baa ka mida ah, qaala yidhi humaa sawa باكم إذا قال يرهما سواء وهسمين بين لوضع علو لوضع علو وسمين يهينو وحاول يلا تابا ما هي ويده لوضع علو وسمين يهينو يجري جلاس وحكي هو الأول أظهر متك قول كورا في عن لأن ما حكم في عين لأن ما كثرت وحي بدتي أصول وأصلة وكفر هي مرخاتي لكي شواهد وحي بدنتي أقوى أصلا حق بدن وي وسعي ورنتي سوى سعوه وحكي هو الثامن متك سداد وحوي أن تكون إحدى علتين وإن أهاتو صفة ذاتية صفة ذاتية وأدي كلها سمي سو صفة ذاتية إيه طيب oo maxay tahay ina waxa lagu tusaalaan sheekhu khamrada inay xaaraan tahay maxaa u daliila taas li'annahu li'annahu al-khamr baat su'aal baad sheekhu khamrada maxay inay xaaraan tahay u dilaysaa qaata li'annahu khamru waa khamrada waa cilla iyo wasfi daati magac way magac baad ku dhajisay cilla daatiya weeye tayib marka waa shay shayga marka daatadiisa magaciisa ku dhagan weeye kama harahayo waa adoo lagu yiri hebel maxaa la yiraahdaa waa hal la dilo oo maxaa dhacay li'annahu maxaa la yiraahdaa waa nin dheer t nin maay ta ninku waa murtadi waa la gartay waa gaal waa magciisi waa laqisaasana war la gartay waa wasfi laakiin cilladan khilqada ilaahay u saaray maxaase loogu daya yaa la yidhi hal dadka dheerdheer hal deedad gaabana la dilo ilahay ma dhin hawsha ayada walukhra cillada kalena sifatan inay taa weeye oo xukmiyatan ay mansuubatan ila alxukmi wey xukmaa loo nisbay waa cillo xukmiya oo xukunka xaggiisa laga qaatay wey oo maxay tahay tusaalahaan in la yidhaahdaa haada xalaalun waa wasfi wey in la yihahdo hada xalaal ama hada maaa l xaraamu la yiraahdo ama hada yaxilu la yiraahdo waa xukmi wey waa xukun sharci ah xukmi sharciga ah. marka wasfiga xukmiga ah iyo wasfiga maaa l daatiga oo shayga daatadiisa ku dhegan markay isqabtaan maxaa kee la hormarin wey xukmiyan waxaa nidhi mansuubun he wa nisbatun ila alxukmi ba sharciga loo nisbaynaya wuxuu kii marka fal xukmiyatu midda wasfiga cilada cilada loo nisbeeyey falxukmiyatu cilada loo nisbeeyey ila alxukmi awlaa iyadaa la hormarin weeye oo maxaa dhacay lianna shareecadu waxay la timin axkaan iyo xukun in laga hadlo ee lamaysan shay daataa oo hebel waa dheer iyo waa gaaban yahay waa madow yahay iyo magacyo lagama hadlaynin oo min asxaabina annaga asxaabta shaaficida waxaa ka mid a ah man qaala yidhi addaatiyatu awlaa midda daatiyada la hormarinaya lianna waxay dhaheen hadda markii hebel waa dheerya dheerka weliga kaama harahayay dhaheen dheerku weliga kaama harayo warkaasay dheheen walaalkaas ka fiirisay liannaha waxay dhaheen aqwa bay dheheen ayadaa xoog badan ayadaa xoog badanoo maxaa la yidhahdaa shayga way laasimaysaa wey way laasimaysaa bay dheheen shayga macnaha had iyo jeer way la socotaa oo tusaale ahaan dee markaad tiraahdo nabiidka khamradan uga qiyaas qaadanaya oo waa khamriya khamro markaad tiraahdo ama aad tiraahdo nabiidka waxaan uga qiyaas qaadanaya nijaasta oo kownuu uu nijaaso yahay halkaa la aado agga jinsiga waaa iian horta waataan soo marnayo inuu midka isku jinsiga aad la marto laakiin xagga xukmiga kee fiican weeye waxaa fiican bay dhaheen in qoladan hadda kuwaama ka hadlaya aqwaad waxay ka wadaan waxay leeyihiin in maxaa leeya tan la waafajiyo ayaa fiican lanno iskaarku shay daatiyu ah oo la socday hay daati ayada ah ku dhegan ayuu ah khamranimadu khamranimadu shay la socdo ah saasay leeyihin qiyaas nabida cala alkhamri licilat aliskaar fa inahu awlaa min qiyaasi min qiyaasi calayhi licilat ijaasi saas leeyahay soo ma jeed wal asaxu shiraaskan horaa saxiixa buuli in wasiyada xukmiyada la hormariyo xog ile shareecada nebi maxamed waxaa loo soo diray inuu axkaanta caddeeyo hada xalaal wa hada xaram baa loo soo diray laakiin magacyo iyo daataya midna looma soo dirin wal awal asax maxaa dhacay lianna alxukma xukunka sharciga bilxukmi xukun kale in looga qiyaas qaatoo la waafajiyo ashbahu isagaa shabah badan oo u dhoweeyo isagaa mil oo shaabahaya wey laakiin daato annaga hawl noola diray maaha wey fahuwa asagu ayaa maxaa la yidhaahdaa bidalaalati tusitaan fahuwa asagu xukunka xukunka maxaa la inuu ku tusaa bidalaalati tusitaan weeye calayhi ee cala alxukm uu ku tusa awlaa asagaa habboon wey shay xukunka xukun kale inuu ku tuso asagaa u dhow weeye hada xukmun oo waa iskaar oo khamri ku jira inuu maaa la yidhahda waa wasfi weeye inuu ku tuso e kale oo iska inuu ku tuso isaga u dhoweeye fahuwa xukunkii bidalaalati tusitaan calayhi cala alxukmi kale uu ku tuso awlaa isaga awlaa oo habboon oo horeeye wey saas ku yidhi shilaas ahaato ixdaahuma labada mid ka mida mansuusan calayha nas baaba ku yimid isma yimaadaan somaan aan soomara hawsha ayada cilladuna waa la mid wey cilladuna waa la mid wey cilla marka mansuus oo aayad qur'aan xadiis ku yimi waxaa weeye istinbaad agteeda waxba cilla mustanbada agteeda ma imaan karto wey wal caashiru midka tobnaad waxa weeye an takuuna inaata ixdaahuma labada cilla mid ka mida nafyan inay ahaato wey waa la nafiyey nafyi waan soo marnay masala ayaa la socda mid la nafiyey wey waana laysku hayey alwasfu alcadami wax ma lagu cilayn kara mise lagu cilayn karo waa la diidanaa wey halkaasaana loo badnay alwasfu alcadami wax ma lagu cilayn karo mise lagu cilayn karo waan soo marnay waxba lagu cilayn karnaa badnayd weeye والاخرى مده كلنا علده كلنا waxa weeye ithbaatan waa wasfi ithbaata wey ah wasfi ithbaata oo sugan weeye marka ithbaatku asagu waa muttafaq in wax lagu cilayn karo alwasf almusbat wasfiga sugan ee in wax lagu cilayn karo asaga waa mutafaq wey falibaatu sugitaanku ayaa awlaa horeeyo weeye isaga hore la hormarinaya maxaa dhacay lianna nafya in la nafy wasfiga maxaa le manfiga mukhtalafun waa mid laysku khilaafa laysku maandhaafay fii kownihi ahaanshahaysa cilatan cili waaba laysku hayaaba ahludiin jumhuurtu waaba diidan yihiin tacliil wasfi alcadami waxay leeyihin maba ogolinba waaba diidnay lahaayeen ayb aw takuunu meeshan isdhexgelayso ma jirta aw hadda kalu yahay meeshan waa meel karakteriyay ka mid tahay la soco aw takuuna inay ahaato ixdaahuma ixdal maxaa la cillatay inay ahaato sifatan inay sifo ahaato waa sifo iyo wasfi inuu yidhaha hebel waa saariq iyo sariqo waa wasfi iyo waxay kala yihiin he iyo magac bay kala yihiin wey an takuuna idaauma ixda cilatayn sifatan wey wlra isman inay tahay magac inay tahay aab somaana somasagan laqabka inaan waxba lagu cilmilayn karin jamaahiiru ahlicilmi bay abaan aab waba laguma cilmilayn kara ismi laakiin shidaasi waatuu yidhi hee waa lagu cilayn a magaca jaamidka mujaradka sayidi camar iyo xajar iyo ahee laa yajuusu ma banaana an yakuuna cilatan cilo inuu yahay maba banaana waan soo marna masalada iyada iska dhib والحادي عشر midka koob iyo tobnaad waxa an takuuna inay ahaato ixdaahumaa labada cilo mid ka mida aqala mid yar oo hoosaysa awsaafan xagga sifooyinkooda ciladu awsaaf bay leedahay ciladu marka qaarkood awsaaf bay yeelan kartaa wa tusaale markii lu yidhaahdo qatli markii lu yidhaahdo waxaa lagu oran khadli midna waxaa loo waran waa qatli camdi cudwaani mukaafi baa lagu sifooyin badan baa la sinaaya shaatiyaal badan iyo rinji badan baa lagu dhijinayo markaas waxa laga hadlaya marka awsaaf markay leedahay an takuuna ixdaahuma aqala awsaafan awsaafteedu waa yar hal wasfi ay leedahay walukhra midda kalena tusaale ahaan walukhra midda kalena akthara awsaafin aad bay u badan tahay weeye walukhra akthara awsaafan min alukhra midda kale ka awsaaf badan tahay weye famin asxaabina hadday saa tahay tee la hormarin midda awsaafta yar midda midda awsaafta badan famin asxaabina waxaa ka mid a man baa ka mida qaalaya alqaliilatu midda ay yar tahay alaliilat alawsaaf mid awsaafta tilmaamada ay yar yihiin awlaa iyadaa horaysayne taasaan hormarinayna oo maxaa dhacay awsaafta badan maxaad uga tagteen waxay dhaheen liannahaa qaliilatu alawsaaftu aslamuu ayadaa nabadgelyo badan markii mucaarado iyo bushnigu u keeno war nin hal waxar haysta hal ceesaan duwaa muxuu ka cunahaya ceesaantii dhegtuu haystaa laakiin ninka la jooga kun ari ah hee meeqa bushi iyo meeqa jire iyo mid adwaa ka cuni mid tuukacad meeqaa ku imaan karta masale <laughs> waa fahamtay maylada waxay ku leeyihiin marka cillo awsaaf badan aad wadato muctarid bushibuu kugu keeni tanuu kaa duri oo tanuu kaa diri maantana difaac baad ku jira yac baad ku jiraysaa w laakiin hal cillo markaad wadato waad waardaysanaysaa tooridaad la soo baxaysa cadli cadi soo dhowow marka waxay dheheen liannaha aslam wey mucaarada iyo bushinta ayada waay dheheen iyada nabadgelyo badan midda kalena hee way badanta waa lagu weeraraya wa minhu waxaa ka mida ah man qaala yidhi maa kaurad waxay badato ma cilo weye kaurad ay badata awsaafuhu awsaaftiisa ay badatay awlaa asaga habboon bay dhaheen maxaa dhacay liannahaa ayadu cilada noocaas oo kaiirat awsaafka ayaa aar iyadaa badan mushaabahatan inay shabahdo u ekaato u dhowaato lilasli asalka inay u dhowaata ayadaa badan weeye nimankan dambaa fiican nimankaa dambaa fiican limaada waxay ku fiican yihiin macaani badan iyo hawlo badan ayaa laga helayaa macaani badan iyo hawlo badan ayaa noo faaiida badan wey mankaana fiican mujtahidkuna asaga laga raba isu difaaci lahaa iyo mucalilka iyo mustadilku waani cashar wey midda labiyo tobnaad waxa wey an takuuna ixdaahuma inay ahaato akara min badan furuucan furuucda iyo masaa'isha ku dhegan weeye furuucda ku dhegan maxay tahay markaad cillo keentay ood ratibtay waxaa ka dhalanaysa dhowr boqol oo miaal baa laga helaya masaa'il badan iyo fawaa'id badan iyo furuuc badan iyo xawaadiis badan baa laga helaya midna hal xabbay ku qotontaaba wax isu dhow miyaa xasido maayo waa kala fiican yihin wey an takuuna ixdaahuma akara furuucan min alukra midda kale ay ka furuuc badan tahay wey ay ka furuuc badan tahay oo tusaale ahaan annaga shaaficiya markaan ku cilaynay jinsul matcuum markaan ah matcuum jinsi aan nidhi awsa furuucda imaanaysa aad bay u tiro badan tahay wey laakiin makiil markay xanaafku ay ku cileeyeen furuucda hoos imaanaysa aad bay u yartahay naadiga farayar afara ku tiris bay noqonaysaa marka annaga ka asil fiican wo fa min asxaabina waxaa ka mida man baa ka mida qaala yidhi maa karood waxay badato furuucuhu awlaa isaga awlaa hore la hormarinayo habboon wey liannaha akaru faa'ida wey ayadaa faa'iido badan wey sax wey wa min waxaa ka mida man qaala yidhi humaa sawaa waa siman yihin wadaadda jiro wey wadaadda jiri baa jira waa siman yihin lakiin shilaas midda hore ku hormariyey baa saxa wey midda hore lianna akaru fawaa'id faa'iidaan raadinaynaa aalibulcilmi iyo shareecada waxa la raadinaya iyo cuquusha iyo adilo waxa la raadinaya waa aktar alfawaa'id wey saas marka fiican wasalis cash wejiga saddex toonaad waxa weeye an takuuna ixdaahuma inay ahaato mutacadiyatan howlaha waan soo marray mutacadiya inay gudbayso maxalka lagu cileeyey asalka intay ka gudubto hee furuucday u tallaabaysaa oo meelo badan bay ku dhufanaysaa walukhraa midda kalena waaqifatun soomanaan soo marin waaqifatun qaasiratun laazimatun waan soo marnay almutacadiyatu midda gudbaysa oo tallaabaysaoo furuuc u gudbaysa weeye iyo xawaadia cusub maxaa la yidhi awlaa ayadaa la hormarinoo habboon weeye liannahaa ayadu mujmacu waa mid lagu ijmaaco weeye calaa sixatiha inay fayowda waaba ijmacu doodna lagama qabo cilladu hadday tahay mutacadi in wax lagu cileeyo dood lagama qabo ku yiri sheekhu ijmac yuu sheegtay shiraazi wey walwaaqifatu ee alqaasira walaazima meesheedii taaganna mukhtalafun waa laysku khilaafo waa laysku maandhaafay fii sixatiha inay fayowda waa laysku maandhaafay axnaaf soo ma diidanayn soomaanan soo marin axnaaf baa diido waxay dhaheen cillaba ma aha markaase waxa lagu yiri war cillo way tahay meeshay fadhid cillo way u tahay laakiin ma gudbayso bas laakiin maalkay fadhido cilla u tahay hadiidina ayaguna waxay dhahan maya cillaba maaha diidnay markaas waa tilis marka warkooda laga xoog badna marka khilaaf kuu sheego marka waa sax waxaa fiican weeye oo horaysa oo la hormarinaya almutacadiya wuxuu kii waraabic cashar wejiga afari tonaad waxa weye an takuuna inay ahata ixdaahuma mid ka mida maxaa lehe labada cillo tataridu wa tancakisu tardi waan soo marray tardi huwa hubuut joogitaan wey waa hubuut weeye ibaat wey cagsiguna muxuu ahaa nafyi wey waa diido iyo in meesha laga saaro marka maxay macnaheedu ahay alxukm yaduuru e maca cilati wujuudan oo atardi e wanafyi oo ah e cagsi ah saasa laga wadaa marka an takuuna ixdaahuma tataridu hubuut bay samaynaysaa waa joogtoobaysaa wa tancakisu waa nafyoomaysa meesha waa ka baxaysaa ayb walukhraa midda kalena waxaa ninka la yihahda lakin waxaa isdaba mariya kitaabkiisa la yihahda sharx maxaa la yihahda tanqiix alfusuul ninka la yihahdo qaraafi qaraafi asagu isdaba mariya cagsi sa hadda marnay buu ka dhigaa dardigana wuxuu ka dhigaa inuu yahay nafyi cagsina wuxuu ka dhigaa hubuut buu ka dhigaa marka haddii aad aragto meelaha noocaasa waxbaa ku wareeri waxba haddaad aragto wadaad xoogaa asagu waxayso isku dubaritay hal ku wareeri wax dhiman male ayb واأخرى midda kale weeye midda kitaabkan xataa maxaa la yidhahdaa nafaa'iس usuulka nafaa'iس usul ku sharxay maxsuulka shiraasi laftiisa inuu saa dhijina ma laakiin ma hubo laakiin midka waa huba والأخرى waxa weeye midda kale cilada kale waxa weeye tataridu itiraad way samaynaysaa oo marka ayada leele xukunka waa la helahaya soomaanan soo marin abubakar sayr fasaa sheegahaya oo cilay noqonaysa soomaanan soo marin marka walukhra tataridu marka ayada la hele xukunka waa la helahaya walaa tancakiso inkaas ma jiro nafyi ma jiro oo marka iyad meesha ka baxdo in xukunka joogaa laga yaabo oo maxaa dhahay cilo kale uu ku taaganya tusaale ahaan asaasaa dhici kartabo marka wuxuu ku yidhi falla timidi taaridu watancakisu midda joogtoomaysa oo nafyoomaysa awlaa iyadaa fiican wey alxukm yaduuru maca cilati wujudan wa cadam halkaasaan marayna taasaan noo oban lan maxaa dhacay lianna alcaksa inay incakaa samayso nafyi cagsigu hadda waa nafyigiiya inay samayso daliilun wuxuu u yahay calaa sixati fayoobida weeye bilaa khilaafin khilaaflaan inay fayoobidu cillo saxiixa ay tahay oo xukunka marka ayada la hele la helaayo oo markii la waayo la waayo oo mutalaazimaan yihiin oo dowraan uu yahay wujuudan cadami bay kutusaysa marka saxiix inay tahay kutusay bilaa khilaaf weeye wadardu dardiga iyo wujuudka hubuudkaana laysa bidaliilin ma aha weeye kutusaya calaa sixati hawela soco wadardu dardiga joogitaanka xukunkii la joogaya cilladii hee laysa bidaliilin ma aha muxuusa daliilu ahayn calaa sixatiha inay fayowdahay waana soo maray shiraas inuu soo radiyey soomaanan soo marin abubakar sayraf markuu hadlayay atuu soo radiyey calى qowli اakari inta badan usuulinta inta badan waa tasay qabaan wadardu joogitaanku laysa ma ahaanin weeye bidaliilin ee calaa sixati maxali cilo weeye calى qowli akar akar usuuliyiin waan soo marnay weeye shiraasan uu ka soo hadlay tahay wاlkhamis alcashar midda shan iyo toban wejiga shan iyo tobanaad waxa wey alkhamis wejiga shan iyo tobanaad an takuuna inay ahaato weeye ixdaahumaa midoo takhtadii waxay keensanaysaa ixtiyaadan fii dhoonaan iyo taxadar bay keensanaysaa fii faradin farad iyo waajib ku saaran inaad u fiidhoonaato oo u taxadarto oo dhowrsato iyo feejignaan bay keensanaysaa walukhra cillada kalena laa takhtadii ma keensanayso alixtiyaada fii dhoonaani iyo feejignaan ma keensanayso wey ayb fallati midii takhtadii keensanaysa alixtiyaada inaad isdhowrto ood fiidhoonaato awlaa iyadaa fiican weeye diintaadana ayadaa u fiican bara'adan ayaa u fiican maxaa dhacay liannahaa iyadu aslamu ayadaa nabadgelyo badan filmuujabi shaygii la waajibiyey muujab jiimka la fadxiyo filmuujab shayga la waajibiyey oo muxuu waa faradka la soco muujabka hadda laguu sheegahayo waa faradka uu soo yidhi takhtadii ixtiyaadan fii faradin wey muujabkii faradku marka isma waa shaygii la waajibiyey oo la fardiyey oo la qorogay tan maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa xoogaa intan ayaadkaata laga tan waxaa laga wadaa haddii ay kuu timaado masala kuu timid masaladaas laba qowl baa ku jirta laba weji baa lagu cilaynaya labadaa weji oo wa lagu cilaynaya mid wuxuu keensanahayaa baraa'atu dima iyo ixtiyaar iyo dhowrsashaa kuugu jirta iyo faradkaagii iyo waajibkaagii inuusan dhaawac kaa gaarin midna waaa keenay waxaa ka imaan karaa faradkaagii iyo waajibka cibaada inu dhaawac gaaro yaa ka imaan karta maxaa marka kuu fiican inaad nabadgelyada xigto oo waajibkaagii faradkaaguusan dhaawac kaagin isxijisaa fiican bay kuliin shaaficiyadu tusaale tusaale waxaa weeye waxay leeyihiin rag waxaa leeyihin cinda shaaficiya aw laamastumu nisa dumarka haddaad taabataan hee baطla alwuduu baa leeyihi wadaadde waxay dhaheen taabashadan maxay ta cilladeedu maxay tahay waxay dhaheen cillo hadduu u taabta lishahwa baطla wuduuhu waysadiisu waa buraya shahwa hadduu u taabta dareen waa buraysaa wadaadena waxay dhaheen maya jinsu lamsi baa laga wadaa dumarba haddaad taabato ajaanib ah waa sida hadda maa yihahda jamaahiirtu qabaan laakiin la socrag baa waxay qabaan dumar oo dhan haddaad taabato hooyada ha ahaato walaasha ha ahaato gabadha ha ahaato hawrinteeda maxaarimta haddaad taabato xawaajada srag baa qaba shiiraasi waa bilmunaasaba shiiraasi wuxuu ku sheegay muhadabka la soco muhadabka hal muraajaciyo muhadabka ku qoran tahay marka haddii lagu yidhaahdo hooyada baa salaadda iga jebisay dhaheen hee wejiga waa la sheeg sharciga ka niqaada halkaas ku qoranya ka fiiriwo waxaa qaba sidoo kale maali malikiya aba rag baa aba oo maxay leeyihiin owlaamastumu nisaa baa leeyihin lamana karin waa cumuum bay lamana kala reebin meesha lagu soo reebay dumar maxaa leeyihin maxaarimi keena bay la soo ordo annagaa ku fadhinayna asalka marka waa garata meelada masada marka ma sahlana marka mawaagii hore iyo itixaadkii la haruusan jiray maxaa leeyihin hooyada salaadda iga jebisiiyo hadday ku qaban lahaa inuu shaaficiyada qabto hoos loo gelin lahaa ee la kala cari lahaa wadda la jebin lahaa laakiin waxba looma fiirin qajajac baa la waxeeyey hoos in loo dagaa fiican almuhim taa marka maxaa laga wadaa marka ninkii yidhi shahway ku jabaysaa iyo ninkii yidhi taabashay ad sa u taabatay ku jabaysaa waxayna ixtiyaadku wuxuu ku jiraa oo cibaadadaadii faradkaaga iyo muujabka maxaa la yidhahda ixtiyaadku ugu jira fiidhoonaantu inaad tiraahdo dumar haddii la taabto batala wudu si aan weysada u ilaalsado lannu haddaan weysadadii ilaalsado ama isla markay taabatay aan ka weysaysto hadduu shaygu waajib ahaan hadda waajibku waa la imid hadduusan waajib ahaynna hadda dhib igu dhici mahayo oo hee kolley waan badbaadaya waajibkaygu waa i badbaaday laakiin haddaad tiraa shahwan basay ku jabaysaa oo meesha maxaa la uu ka soo baxaya inay shahwala'aan maxaa la yidhaahdaa shahwala'aan iyo shahwaba ay ku jabaysa ay ka soo baxayso waxay leeyihin waxaa khatara hee inaad adoo islaantii taabtay weysadeeda aaburtay adiguna aad leedahay shahwa haddaan loo taabto basay jabaysaa haddii aan si kale loo taabto maxaa le ma jabayso weysadan ay baail tahay baa dhici karta marka ixtiyaadka iyo dhowrnahaas waxay noogu jirtaa bay dhaheen haweeney kas haddaad taabato weysadii waa burtay inaan halkaa marno oo taa aan rajaxano ayaa noo fiican badi hahway ku jabaysa inaan ka rajaxanay oo maxaa la yidhahda aan dib marino oon xoojinno midda dhahaysa waxaa way taabasho dhan bay ku jabaysa saasaa fiican bay ku leeyihiin an takuuna ixdaahuma taqtadi ixtiyaad inaad dhowrsato fii faradin faradkaaga waajibka oo salaadoo tusaale ahaan inaad weysadaada inaad ilaabsato walukhraa midda kale laa taqtadi ma keensanayso alixtiyaad fii dhoonaayo feejignaa ma keensanayso fallatii midda taqtadi keensanaysa alixtiyaada inaad dhowrsato awlaa iyada la hormarin oo maxaa leeyaha horrayso wey ayb lannahaa aslamu ayada maxaa la yihaahdaa fayoobi badan weeye filmuujabi shayga lagu waajibiyo faradka ahaa ayadaa u dhowrsano badan u aslan badan weeye haddaad weysaysato markii walbo islaam ku taabato he kolley iyo kolley salaadaadii faradkaaga waa nabadgalay banaanka fadhidaawo wejiga aad wa an takuuna inaad idaahumaa mido taktadi mid keensanaysa alxadra ee almanca diiday keensanaysaa taxriim bay keensanaysaa kuwan waa soo marray in badan waa soo kuwan ayaga waa bannaanka yaala walukhraa midda kale cillada kale takhtadii ibaaxay keensanaysaa wey tee la hormarin wey waxaatan waan soo marray nusuusta waan ku soo marray annasu ladii yaktadi almanca waalxadra iyo wanasu ladii yaktadi alibaaxa waljawaas kee la hormarin jira alxadri baa la hormarin jira maxay macnaheedu lanna ee waxaa weeye asalaama laa yacdiluhaa shay weeye waxaa leeyahay shar khayr wax kuma dhimee shaarutooghay wey tii way laga hadlay hadda cilalkiina way ku timid waa isla mid fa min asxaabina waxaa ka mida man qaala yirhumaa sawa waa siman yihiin bay dhaheen labaduba waa harci waa siman yihiin labaduba waa sharci xadirguna waxay dhaheen waa daliil sharciya ibaaxaduna waa daliil sharciya waa siman yihin rag biri baa jira waa minhum waxaa ka mida manqaali hadda la soco kutubta inta badan laakiin waxaa ku qoran waxaa la hormarinaya xadriga weeye wadaadda qaarkood marka inay ijmac kaaga dhigan baa laga yaabaa laakiin shiraasi la soco fa min asxaabina manqaala hum sawaa buu ku yidhi cilmiguna wuxuu ku jira inaad garatee awjuhu lmas'ala waاkhtilaafu اlculamaa inaad garato waa cilmiga mirixiisa iyo maaa layihaahee xawaajigiisa iyo nacnaciisa basbaaskiisa haddaan hawlaha fahmin he weli far baa kuu godan wey marka waa masaa'il muhiima wey wa minhu waxaa ka mid a ah manqaaliya allatii cillada taqhtadii keensanaysa alxadra xadriga keensanaysa awla iyadaa habboon bay dhaheen liannahaa iyadu axwatu ayaday ku jirtaa dadaalka iyo fiidhoonaanta weeye taxadarku ayuu ku jiraa taxadarku ayada hee yuu ku jiraa niman yiri baa jira wasaabi cashar saaaa maaa oog badan sidaasa oog badan ujiya aaabi cashar wejiga waaa todobiy tobnaad waxa weye an takuuna inaad ixdaahuma ixda cilatayn cilatayn inaad takhtadi mid keensanaysaa annaqla qarid iyo guurin bay keenaysaa min alasli asalkii laga guuro asalkee bara'at اasliya way la soco bara'at dima bara'at اlasli wey inaan waba lagugu lahayn salaad liaad inaan lagugu lahayn soonan bisha rabadaan inaan lagu lahayn asalka laga hadlay waa kaa wey asalka wax laga cilaysanaya haw qaadan takhtadii waxay keensanaysaa annaqli in laga guuro min alasli ee bara'atu dima baraa asliga in laga guuro ilaa harci sharciga loo guuro oo tusaale maxay ahayd asalku waxay inaan dayn lagugu lahayn hadihasli wey asalkiibaa inta lagaa raray oo afar wadaad lagu keenay maxaa l gar waaweyn baa waxaa lagugu qiray he inaad kitaabka ninkan aad ka dhacday gaariga inaad ka dhacday guriga aad ka dhacda lagu keenay baraaat dima iyo inaan waba lagu waa lagaa raray maanta oo lagaa tuuray sharcigaa lagugu raray markhaatibaa lagugu raray ayb asalku waxay ahayd haddaad madaxaaga taabato oo lugtaaga taabato oo indhahaaga taabato dhegtaata inaysan weysadu kaa jirin hada huwa alaslu laakiin haddii lu yidha man masa dakarahu he he falyatawada haddii lu yidha asalka mi lagaa rar mise lagaama rare lagaa raro asalka lagala guuriyo taas wax laga hadlay ayb walukhraa cillada kalena takhtadii waxay keensanaysaa albaqaa ciladan hadda miaalka aan miaaliye oo xadiiska maxaa la yidhaahdaa weysada jebinta ay amhilo lagu keeno meesheeda ka mid yahay markasaa wala socdo walukhra cilada kama takhdadii waxay keensanaysaa albinaa albaqaa dheh albaqaa in baaqi lagu noqdo oo lagu fadhiyo cala alasli asalka in la joogo oo maxay tahay bara'atu dimma asalku waxa weeye xubin ka mida ah jirkayga haddaan taabta inaysan weysada iga jabayn halkaasaan fadhinahayaa midna waxay ku leedaha man masadakarw falyatawada tii xaggee la aadayaa wuxuu ku yidhi sheekhu naaqilatu midda raraysaa oo asalkii baraa'atu dima kaa soo raraysaa awlaa iyada awlaa maxaa dhacay laannu cilmi bay wadataa cilmi bay wadataa aqoon bay wadataa masaa'il cusub bay wadataa hawl cusub bay wadataa wa min asxaabina asxaabtanada waxaa ka mida ah, man qaala cid tidhi Ah, maxaa layidha la soca miaalkan asaga laftigiisu tii hore oon soo marayno ixtiyaadka anta kuna ixdaahuma taqtadi lixdaa walukhra taqtadi libaaxa halkaana waa lagu keenaa la soco waad fahanteen maylanta ah, lanna waxay ku leeyihin ina ixtiyaadku wuxuu ku jira iyo fiidoonaanta ee inaad weysaysato intaad dhihi dhan xubin ka mid aan ah, taabtay weyse ga jamays iga leexo fiidhoonaanta iyo taxadarka iyo aakhirada wejiga maal cibaadada u taxadarta wuxuu ku jira hee inaad weysaysato taana waa lagu keenaa la soco mar haddaad miisaalada fahanto qaacidada haddaad fahanto amsilada inaad raadsato oo aad baarto way sahlanaanaysaa lakin horta qaacidada waxaysa qaacidada ku fadhiisto wa min asxaabina waxaa ka mid ah, man qaala yidha almubqiyatu midda ku baaqi yeelaysa oo ku reebaysa awlaa ayada awlaa way almubqiyat alasl asalkii oo baraa'atu dima midda ku reebaysa oo dhahaysa halkaanaan fadhinaynaa awlaa ayada awlaa la hormarinaya wuxuu ku yidhi shiraasi walawala asaxu midda hore oo ah maxaa la yidhaahdaa in naaqilada la hormariyo ayaa fayoobi badan maxaa dhacay ana naaqilata midda raraysa cilada naaqilada raraysa ana naaqilada cila naaqila cilada wax raraysa maxaa la tufiidu waxay faa'iidaynaysaa weye xukman sharciyan xukm sharci ah oo muxuu yahay batala alwuduu falyatawada xukun cusub u faa'iidaynayaa tii hore laakiin xukm faa'iidaynaya maya tii kale waxay in maxaa la xubin kaa mid adiga jirkaaga oo taabatay buu la mid xukun cusub ma jiri laakiin haadihi waxay annaaqida tufiidu xukman sharciyan xukun sharci faa'iidaynaysa marka ayaa lagu dhagayaa saxiix وثامن عشر وجه سيدة تمناد وحو أن تكون إنات إحداهما مدود uujibi waxay waajibinaysaa labada cil mid ka mid ah xaddan in lagu xado waxay waajibinaysaa xad inuu dhaco qofkan haddii la celiya qofkii saan sameeya xad baa ku waajibaya in la shaabugo oo la garaacay waajibinaysaa walukhraa midda kale cillada kalena tusqiطhu xadkii wayga tuuraysaa waxa leeyahay qofkii hawshaan sameeya xad ku waajibi maayo kuna waxna ma jiraan hoola socda waa nabadgelyo yaa la leeyahay ayib taa waa mid hadda meelaha waa meel kala qaaday ka mid tahay meelaha midda nafta mid kala qaaday ka mid tahay hadda uu noo wada tiriyo anoo wada tiriyo saa noo dhib yara uxdahu waa midood weeye tuujib waxay waajibinaysaa alcidqa in wax la xoreeyo oo le qofka hawshaa sameeya inuu xoreeya waajib ku noqonaysa xoreen baa laga qoor baa laga rabaa walukhraa midda kalena cillada kale tusqituhu cidqigii bay ridaysaa waxay leeyihin qofka saa sameeya waa nabadgelyo weeye cidqin lagama rabo qoorin xorin lagama rabay waxna ma saarni hore u socday leedahay haye maxaa la samayn marka waa la isku hayaa hadda waa un waa laba waa afar laba masalay noqonayaan oo kale madax bannaan la soco mid walba in gooni loo kala rajaxay u baahanka fa min annaasi dadka waxaa ka mid ah usuuliyiinta man qaala yidhi inna daalika oo hawshan hadda madkuurkan asaga haddan soo sheegnay labadan afar wey hadda la wada haddii kale waa labo إحداهما توجب الحد محل يراد حد والأخرى تسقطه أو إحداهما توجب العتق والأخرى تسقطه لبدا محل يرى مسأله إن ذلك ومذكور كأسنا صور شيخني يرجح هو الممكن رجح وذا دجري باجرة يرجح يرجح كل واحد على مقابلها مثل مثل كسر ولا رجحها ومركا محل يراد توجب الحد والأخرى تسقطه لبدا ولا كلا رجح maxaa la rajaxayaa wadaadda waxay dhaheen waxaa la rajaxayaa midda ridaysa leanno maxay tahay wunu keeni doonaae asalku waxaa weeye xuduuda tudrow hee bishubahaat taasaa la ridahayaa qola saas dhan waa middaasa la rajaxaya midda kalea kugu timid waxay dhaheen cidqigaa la rajaxaya oo la xoojinaya oo maxaa dhacay leanno dadka in la xoreeyaan rabnaa xorriyaddu inay badataan rabnaa asharcu hee yatashawafu ictiaab haatan shala somaaliya soo maray had iyo jeer waa laisku goorina magacay dhaheen waxaa la qofka afkiisa ay waxaa ka soo baxaan xorayn baa laga raba qoor xorayaan dhahaynaaba marka ibqaa baan ku caynayna qolasaas tiri igiina wu ku dhisan yahay w cidku mabniyu cidku wuxuu ku dhisan yahay cala eh, aliqaaci in la rido Ah, in la rido oo qof la xoreeyo iyo watakmiil in la dhammaystiro oo qofka nisqaantii iyo addoonnimo inta laga soo saaro hee maxaa la yihahda oo qof kaamila uu noqdo xora uu noqdo maxaa la yidhaahdaa yaabay ku dhisan tahay takmiilku wuxuu kaloo noqon karaa in la sii wado maadaama afkaaga ay ka soo baxday waxbaa xoreynaysaa in la dhammaystiro xukunkii aad riday iyo hawsha adroslimaysa labada waa noqonaysaa minhu waxaa ka mid a ah. man qaala yidhi inahu amar yeeshan laa yurajaxu la raajix maayo laa yurajaxu la kala rajaxi maayo dad yidhi baa jiro maxaa dhacay lianna iijaab alxaddi xad in la waajibiyo iyo wa xadka in la tuuro oo meesha laga tuuro iyo walcidqa in wax la xoreeyo iyo wariqa in maxaa la yidhaahdaa qofku addoon baaqi ku noqdo fii xukmi sharci xukunka shareecada sawaan waa siman yihin bay hawlan hawla siman adilo siman wax la ka rajaxan ma jiro mid walba gooniisa loo wadanaya dad yidhina waa jiraan weeye laakiin sida shiraas yiroo hore saasaa xoog badan wey saasaa xoog badan ka socon wa taasic cashar wejiga maxaa la yidhahdaa sagaal iyo tobnaad wax wey an takuuna inaad ixdaahuma midood weeye labada cilo midood yuwaafiqaha waxaa waafaqahayo haleelahaya oo xoojinaya cumuumun nas caamaha waafaqahayo heer sare waa sidii la rabay واlأkرى mida kalena laa yuwaafiquhaa laa yuwaafiqaha الcumuum ma waafaqahayo wey ay famaa waafa famaa ciladii weeye yuwaafiquha uu waafaqayo haleelahayo alcumuumu caamnimo weeye awlaa ilaa la hormarin ilan waa laba daliilo wey qiyaaskii ciladii qiyaaskii cilada ku dhisnaa iyo cumuum marka la isku daro soo laba daliil maaha laba daliil xog badan wey ayib wa min annaasi dadka waxaa ka mida man baa ka mida yidhi qaala yidhi allati midii tuujibu waajibinaysaa maxaa la yidhaha adtakhsiisa khaasnimo waajibinaysa awlaa iyadaa la hormarina awlaa al iyadaa la hormarina iyadaa awlaa bayna habboon lanna waxay noqonaysaa weeye ka nas oo kale noqonaysa naska khaaska he oo xoog badnaa soo ma ahayn saasoo kale noqonaysa niman jiri baa jira walawalu asaxu maxaa la yidhahda marka midda famaa yuwaafiquhaa walukhra laa yuwaafiquhaa bimacnaa waa khaasa wey marka khaasi cumuum hadday isqabtaan tee la hormarin jiray khaaskay rabaa inay ku yidhahdaan la soco saasay rabaan marka cillada caamku waafaqay waa cillo caama midaana waa cilo khaas ah tanaan rumayna saas inay ku yidhahdaan marka fa min annaasi man qaala yiri allatii tuujibu takhsiis awlaa saasay ka wadaan cumar iyo khaas hadday isqabtaan khaaska la horma jira saas rabaa inay ku yidhahdaan walawlaa buu ku yidhi ninka la yidhaahdo eh, walawla walawalule midda hore ayaa asaxu fayoid badan weeye oo midda hore maxay ahayd in maxamida cumuumku u waafaqay قياaسka cilada cmuمkeeda قyaaska ls cmuم waafay taasaa awlaa haboon wey maxaa dhacay لأن الcumuمa cumuمkii daliilu binafsihi horta daliil asag madax banaan meel buu fadhiya xagga u tuur haye faindama hadduu u dumo oo ku darsamo ila alqiyaasi qiyaas hadduu ku sii darsamona qawaahu qiyaaskii ma xoojinaya war marka hore caamka horta daliil madax banaan oo meel fadhiya ma aha haa faidan damma hadduu u dumo oo ku biiro oo ku darsamo ila alqiyaas qiyaaska hadduu ku darsamona qawaahu sii xoojinaya qiyaaskiiba xoojinaya hadda wax la xoojinaya waa qiyaaska la soco qawaahu caamku wuxuu xoojinaya alqiyaas qiyaaska wuxuu xoojinaya ciladiisa wuxuu xoojinaya midda kale waa ka xoog badanahaya bimacnaa waxay noqonaysaa laba daliil oo hal daliil hee muwaajahanay noqonayaan laga xoog badan waa lukad طيب قول محل عموم القياس اساس يعني صار القياس به بالقياس بالعام قويا بنقضي wal wuxuu ku yidhi walcishuruuna midda labaatanada ugu dambaysa waxa weeye an takuuna inay ahaato ee an yakuuna inay ahaato maca ixdaahuma ee labada cila mid ka mida inuu ahaato inuu la socdo qowlu saxaabiyi saxaabi qowlkiisa la socdo laba cilaan meesha isku haynaa way istacaarudeen mid baa waxaa xoojinaya qowlu saxaabi fadwa saxaabi baan haynaa wey fa huwa midkaa asagoo qowl saxaabigu la socdo awlaa asaga habboon weeye lianna maxaa lianna qowla saxaabiyi saxaabiga qowlkiisu لأن محل لأن قول الصحابي صحابي قول كيسو حجة وحجية دليل وهي إيه في قول بعض العلماء علماء قيبة كمذا قول كذا وحجية دليل هو كلا بحويه ولما قال قول حين حتى قياس أصلا كهر مرينا صومنا صومري رقبا وصاد هيو فإذا انضم قول صحابي هدو كبيرو أو أضمه إلى القياس قياس هدو كبيرو قواه قول الصحابي يقوي Ah, qawl ka dhigayo faindama qawl saxaabi hadduu ku biro ku darmo ila alqiyaasi qiyaaska hadduu ku darmo saara bimacnaa wuxuu ahaanaya qiyaaskaas wuxuu ahaanaya qawi buu ahaanaya qawaahu u xoojinaya wey tobankii marka waxaa la hormarinaya midda cilada xoojiya qowlu saxaabi fadwa saxaabi iyo camalu saxaabi taasaa la hormarinhayaa weeye midda kalena laga hormarinhayaa tobankii maxaa leeyahay wajhi shiiraas halkaas ku sheegay amhilada waan yaraynay laakiin waa iska waadix mar haddaad qawaacidda fahanto oo awjuuda fahanto waxa weye inaad wax u baarato qaarna miaalkooda waaba iska bannaanku iska yaallaaye taasaa maxaa leeyahay kugu filan wey marka qiyaaskii halkaabuu maxaa leeyahay ku gabagaboobay qiyaasku marka waa masale cawaysaa usulu fiqigana waa masalada ugu dhibka badan uguna mushkilada badan mantiq iyo jadal iyo munaadaro iyo howlo noocaas iyo caqli badan ayaa ku jira weeye marka wuxuu u baahan aad inuu muraajaceeyo in sha allahu tacaala ayuu u baahan yahay wihada billahi towfiiq sal allah wasalam cala nabiyina moxamed cala aalihi waasxaabi ajmaciin